walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa calaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo toddobo wuxuu ka mid yahay cashiradii noosooda ku saabsanaa minhaaju lmuslim waxaynu ku jirnay qeybtii shanaad oo qismulmucaamalaad kitaabu nikaax baynu ku jirnay waxaynu maraynay khuluc raqmi arbaca axkaamu axkaamu lkhulci khulaca xukumyaalkiisa haadaa maxaluhu booskeedii meeshan axkaamu lkhulci hiya waxa waaye fulaha axkaamtiisa marka koowaad mustaxabu waxaa la ammaanay diin ahaan allaa yaakhuda ninka inuusan qaadan minha naagta uu khulcayo xaggeeda agsara in ka fara badan mimaa xoolihii mahalaha uu naagta meher uga dhigay bil xoolaha haddii naagtii inaad xoolo ka qaadataa ay noqoto wixii mehernimaa kaaga baxay wax ka badan ha dalbanin sunnadu waa sida laakiin haddii ka badan lagu heshiiyo ama ka yar lagu heshiiyo marba wixii lagu heshiiyo ku dhacayaa sidaasaa laakiin wanaagsan yusaxabu waxaa la ammaanay an yaakuda anlaa yaakuda inuusan qaadanin ninka minha naagta xaggeeda agtara xoola ka fara badan mimaa qadarka fara badan maharaha uu u mehersiiyey bihima id qaysun ninkii haabit ibni qaysa ama qays ibni haabidaa ah, iktafaa wuxuu kaaftoomay min mukhaalacatihi naagtii uu khulcaayey bilxadiiqati beer ayuu ku kaaftoomay ee wax ka badan ma dalbanin nabigana ma soo qaadin calayhi salaatu wasalaam markay tiri ninkan ma rabo beertii meerka uu ku siiyey ma u naqaysaa waa u naqaayaa kiina lama khiyaar gelinin aqbilha dalliqhaa beertaadiina qaada gabartiina furanaysa marka qadarkii meerka markii hore loo bixiyey yaa khulacna lagu kaabsoomayo id qaysun qays iktafaa qays waa kaaftoomo min mukhaalacatii naagti uu qulcayay xaggeedii bilxadiiqati beeruu ku kaaftoomay allatii beertii amharaha uu naagta meheru siiyey beertii iyo hanaagta wadaalika arrinkaasna biamri rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa faridiisay ahayd sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiyo laba waxaw in kaana alkhulcu khulca haddii uu socdoo fulo bilafdi alkhulci khaalactuki iyo qabiltu hadday noqoto oo lafdigan lagu fuliyo ictadat ilmukhaalaca naagtii khulcatay waa cido tirsataa bixidatin dhibaad waaxidatin mida kalmustabri-a sidii naag caloosheeda hubinaysoo kale ilmo inuu ku jiro inuusan ku jirin ay hal caada tirsani oo haddii lafdiga lagu kala tegay uu yahay khaalactuka bialfin iyo qabil kalimatu lkhulci in kaana alkhulcu khulci hadduu noqdo bilafdi lkhulci khuluc lafdigii hadduu noqdo ictadat ilmukhaalica ta khulcatay waxay ku cidatirsani bixaydatin hal dhibaado waaxidatin mida kalmustabri'aati naag xinkeeda hubinaysa oo kale daliilkii waa liamrihi subanaha faridiisii aw daliila sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye imra-ata thaabit wuxuu faray an tactada inay cidda tirsato bixaydatin hal xayd ay tirsato ee wain kaana khulci hadduu noqdo bilafdi talaaq waa la heshiiyey xolihii waa la kala qaatay akhyaara arrintii gashay ka gadaa markuu wixii sii qaatay kadib uu yihi waa iga furanta haddii lafdu talaaq uu ku socdana fa ina aljamhuura culamada intooda badan waxay qabaan calaa annahaa naagtii khulcatay inay tacdadu ciddo tirsanayso bihalaadati aqraa-in saddex dhibaatooday ku ciddo tirsana oo markay saddex dhibaatood u timaado saddexdii dhibaatna u dhammaato markaasay ciddo baxaysa wain kaana hadduu noqdo khuluci bilafdi dalaaqi hadduu noqdana fa ina aljamhuura culamada inteeda badan waxay qabaan calaa annahaa naagtii la khulcay taatadu inay cidda tirsanayso bithalaadati aqraa qur-iyaal saddex inay ku cidda tirsani wey saddex waxaa wey laa yamliku mahanto almukhaalicu ninka naagta khulcay muraajacatahaa naagta naqsinadeeda ma hanto ninkan waa laga gaday dalaaqi reesaa la siiyey rajactu ma dhihi kara marka filciddati ciddadii intay ku jirta ma soo naqsan karo id ilkhulcu gadashada dalaaqii laga gaday ayabiinuhaa naagtii baa iniyo gooyay minhu ninka xaggiisii ka gooyey oo haddii waxaa loo kala tagay uu khulcu yahay rajciya meeshii mataan laakiin hadday ciddadii u dhammaatay kadib dadka xudxudbana dhexdu uga darmi karaa hadday waafaqdana waa aroosi karaa laakiin ismadiisa kuma soo celin kara asaga laa yamliku lmukhaalicu ninka wax qulcay ma hanto muraajacatahaa naagta naqsiinadeeda fi lciddati ciddadii gudaheeda lagu soo naqsado id ilkhulcu khulicii uu sameeyey ees dalaaqeedii gatay yaa yabiinuhaa naagtii gooyey oo baa-iya ka dhigay minhu ninka qofka khulcanaysa dhibka qabta haday noqoto gabar yar oo weli baangaarin haday noqoto qof waalan oo wax ka dhiman yihiin kolkaa maqaankeedii weligeedii yaquma adoogaa heshiiskiina gala kistiina bixina iyadoo gurigeeda joogto wixii ogey ah arrintii la fulina yukhaalicu labu aabihii waa khuluctama can ibnatihi gabartiisa asagiirati ee yar idaa tadararad hadday gabartii dhibtooto niyaabatan isagoo ka wakiila canhaa gabartii yareed xaggeeda licadami rushdiha rashiidnimadeeda la-aanteed uu naaib uga noqona kolka adoogaa u fulina yukhaalicu labu aabihii yaakhula can ibnatihi gabartiisii xaggeeda asagiirati ee yaray idaa tadararad hadday gabartii dhibtooto niyaabatan isagoo ka wakiila canhaa xaggeeda licadami rushdiha rashudnimadeedii aan ilaa jirin meeshaas maadadii saddexaadaa ku dhammaatay almaadatu araabica maadadii afraad fil iilaa iila gudihiisay ku sugan tahay maadada afraad iila waxa waaye dhaar waa dhaar waxaanan dhaarana ninkii naagta qabay wuxuu ku dhaaranaa inuusan naagtan u tegaynin muddada afar bilood hadday ka badan tahay afar bilood wixii ka yar waa taadiib shareecada u ogol qofka haddee idab darsatay intaas la cadaadiya diintiia ogol laakiin afar bilood wax ka badan laguma ogola haddii marka aada idlaaqday oo tidi inaan kuu tegaynin ama afar bilood wax ka badan aada sheegtay afartaas bilood naagtana cadaadin ugu filan adigana ciilbax kuugu filan subaxii afartii dhammaato labaa lagu soo jeedina gabartii inaad ku noqoto oo daartii ka gafaare gudato iyo inaad furtood u dhammaysid ima talaaq inaad gabartii la kulantid waa ima talaaq inaad furtid waxaan labadaas ahayn lagaama yeela haddaas adkaysana qaaligaa gabartii furaa dalqadna ku fura iila waa kas almaadatu araabica maadada afraad ilaahay dhaar naagtii u galmooshadooda u maada yahay kow tacriifuhu tacriifuuliilaa iilaha tilmaantiisii waxa weye aliilaa-u iila waxa weeye huwa iile xalfu zawji xalfu rajuli nin waa inuu dhaarto billaahi eebba weyne magaciisku dhaarto tacaalaa korahaye wuxuuna ka dhaaranayaa allah yaa too-a inuusan u galmoonaynin sawjatahu naagtiisa muddatan waqti tasiidu ay ka badan tahay muddada calaa arbacati ashurin afar bilood ka xagga afar bilood hadduu ku dhaarto ama afar bilood ka yar uu ku dhaarto intaas baa la ogoliyay inuu wax ku daraysa lama ogola qur-aankii yaa xadiday alilaahu waxa waay huwa waxalifu rajuli nin dhaarashadiisii wa bilaahi eebbaweyne magaciisa uu ku dhaarto tacaala eebba korhaaye uu kuna dharta allah yataca inuusan u galmoonaynin sawjatahu naagta u qabo muddatan inuusan u galmoonaynin tasiidu ka badan calaa arbacati ashurin bilayaal afara ka badan inuu ku dhaarto saasaa iila la yihaa xukmuhu marka diinta waxay iila ka qabto laba xukmuhu xukmu liilaa dhaar naartii inaan loo tegaynin lagu dhaarto jaa-isun waa banaanya litadiibi zawji litatiibi zawjati naagta edbinteeda darteed loo dhaarto waa banaan tahay waase idaa kaana muddada la dhaartay hadday tahay aqala wax ka yaraan badan min arbacati ashhurin bilayaal afara in ka yar hadday tahay daliilkii waa liqowlihi eebba weyne hadalkiisa taalaa korahaaye uu yihi waladiina ay talaniy liladiina way aayadda liladiina yuluuna min nisaa'ihim waladiina maaha liladiina rag waxay leeyihiin yu-tuuna dhaaranayey min nisaa'ihim naagahooda ka dhaaranayey waxay leeyihiin tarabusu arbacati ashhurin bilayaal afara korashadood ay leeyihiinee shareecada u ogoshayo afar bilood shareecadiiyaa u ogol ilaaha u fasaxay liladiina waxay leeyihiin rag yu-luuna dhaarteen min nisaa'ihim naagahooda ka dhaarteen tarabusu arbacati ashurin bilayaal afara afartaa bilood korasadood waa leeyihi afartii bilood markay dhammaato fa in faa-uu hadday noqdaan oy dhaartii ka noqdaan naagtii xiriirkeedii iyo dhaqideedii u noqdaan waa nabad fa ina allaaha eebba weyne hafuurun waa u dhaafaa lahum iyaga afartii bilood iyo wixii ka yaru u dhaafaa raxiimu u naxariisana waxaa ka dambaysa wain axsamuu talaaqa fa ina allaha samiicun caliim idan waxaan labadaasay inayn bannaanayn yaa halkaas lagaa tusay ima talaaq wa ima talaaqu liladiina rag waxay leeyihiin yu-luuna dhaartay min nisaa'ihim naagahooda inay u tagaan ka dhaartay tarabuusu arbacati ashurin ilayaal afaree sugidood ay leeyihiin waa loo sugaayaa lagu fuudaan maa fainfacu hadday ka gadaal gadoomaana ay naagtii u gadoomaan faina allaaha eebaweyne kafuurun lahum oo u dhaafaya raxiimun bihim oo waqad ala waxaaba dhaartay rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisa haba dhaartay sala allahu naxariisallaha badiya calayhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyay min nisaa'ihi haweenkii uu qabay wuxuu ka dhaartay shahran bil kaamilan buuxda wey wayaxrumu in la dhaarta xaaraamu yaxrumu liilaa dhaarasha naagtii la kulankeedii laga dhaarto xaaraamu waase goorma idaa kaana ilaah hadduu yahay litadiibi meehe lilibraari dhibid hadduu yahay wey lisawjati naagta lagu dhiba faqad oo keliyeeta laa liqasdi tacdiidiha naagta edbinteeda looma danle cadaadinteedii baaba loo dan leeyahay waxay hadlaysayba male qof toosan wey sidaa haddii ila loo sameeyo xaaraan buu noqonaya daliilkiina waa liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa darara walaa diraar laba muslim inay isdhibaan ma banaano bilaabidda kolka hore la bilaabaya maa oo dhibkii la bilaabo iskale argudashana maaha laa darara dhibidii ma jirto laysdhibo walaa daraara kale argudashana ma jirto labadan qof muslim wey ka hore yuusan kolka hore dhibaato gardarra geysanin ka labaadna yuusan isadkaynin ha iscafiyo inama almu'minuuna ikhwa waalmuslimu akhulmuslim kolkaa dhaqan qabow oo islaamnima ku jirto iyo tixgelin iyo xurmad ayaa labada isqabta laga raba calaa khiraari qowlihi tacaala eebbaweyne aayaddiisii waa inay ku yimaadaan waxaashiruuhuna bilmacruuf si wanaaga oo la yaqaana waa dhaqmo axkaamuhu axkaamuliila axkaamuliila naarta xugumyaalkeedii iyo waxaa weeye kow idaa madad hadday tagto muddatuliilaa dhaar muddadii u dambeysay waa afar bilood hadday tagto ay ilarbacata ashhur afartii bilood hadday tagto oo walam yujaamic uusan ninkii u galmoonin naagtii afartii bilood kadib utaalabadhu ay dalbatoy tiraa ninka kan cadaadintaasaan ku qabaa sawjatuhu sawjidiisii haddii ay dalbato gudagaaxinaa la yiraa ay tiraan ninkan waa i guda gaaxiyey afar biloodna ay muddadii dhaafto lada alxaakim kasooraha agtiisa hadday ka dacwooto imaa an yafii'a inuu noqday noqonaysa ka noqdo dhaartii aw yutallib ama uu furo wey daliilkii waa liqowlihi eebbaweyne hadalkiisii tacaalaa korahaye fa yunfahu kuwii dhaartay hadday noqdaan waina allaha gafuuru raxiimu wain aczamuu talaaq furid hadday go-aansadaanna afar bilood ka badan naagtaan ma xanibnaanayse waa inaad dalqadii ku dhawaaqdid faina allaha ebaweyne samiicun alla maqlid badan waxay ku hadlaan caliimun ogaal badan waliqowli ibni cumarna waa u daliil radia allaahu canhuma idaa arbacatu ashhurin afar bilood hadday dhammaato yuuqaf waa la joojinaa ninkii xataa yudalle ilaa uu ka furo ama gabarti ku noqdo ee iyada saan uma jixnaanayso idaamadooda hadday tagto muddatul iilaa dhaarta muddadeedii hadday tagto ayil arbacatu ashir weeye muddadii oo walam yujaamicu usan ninka naagta u galmoonin wataalabatu sawjatuhu ay naagtiina dalbato ladal xaakimi garsooraha agtiisa ima an yafiya inuu noqdo aw yudaliqa inuu furo labadaasay noqoni liqowlihi tacaalaa baa u daliila fainfacuu hadday noqdaan faina allaaha eebbaweyne kafuurun lahu waa u dhaafayaa raxiimun bihim waa u naxariisanayaa wain casamuu talaa furid hadday u qasdaana faina allaaha eebbaweyne samiicun liqowlihim waa maqla caliimun biaxwaalihim waa ogyahay waliqowli ibni waa u daliil radia allaahu canhuma wuxuu cabdullaahi ibni cumar yihi idaa madad hadday tagto arbacatu ashhurin bilayaal afara yuwaqafu ninkii waa la joojina xataa yudalliq ilaa uu ka furo naagta laba idaa uuqifa almuuli kii dhaartay haddii la joojiyo oo walam yutalliq usan naagtii furin tallaqa alxaakimu garsoorihii yaa fura calayhi korkiisa dafcan reebi daraaddeed oo lidarari dhib reebaayo allaaxiqi haleelay bisawjati naas afar biloodaa lagu sugaayey labadii shareecadana waa diiday atalaaqu aw italaaqu la kulan lala kulmo ama talaaq la furo labadiiba waa diiday kolkaa dhibkaa naagta laga dulqaada dalqadu fura qaali idaa uuqifa almuuli kii dhaartay haddii la joojiyo oo walam yutalliq qofkii furin dibna ugu noqonin dallaqa alxaakimu garsoorihii yaa furaaya calayhi cala almuuli kii dhaartay korkiisa dafcan reebi darteeda lidarari dhibkii yaa la reeba allaxiqi haleelaayay bisawjati naagta saddex waxaa way in dallaqa almuuli kii dhaartay hadduu furo bacda an uuqifa haddii la joojiyey ka gadaal uu dalqad ku dhawaaqay fahuwa isaga bixasabi tadliiqihi furiduu furay alla fiirina in kaanad hadday noqoto waxa uu furay waaxidatan dalqad fahya naagta radciya qof lagu noqon karo wain abatahaa hadduu gooyo dalaaqeediina fahiya baa-inatun waa go-day walaa yamliku rajca noqosho ninkii mahanto macahaa dalqadaas la gooyay ma maceed la noqdo ilaa bicaqdin jadiid guur cusub baa duxiyana meel cusub uga wain dallaqa almuuli kii dhaartay hadduu furo bacda an uuqifa haddii la joojiyey ka gadaan fa huwa talaaqaasi bicasabi tadliiqihi siduu u furay unbay ahaanaysa in kaanad wuxuu deeyey waaxidatan dalqad keliya hadday tahay fahiya naagtay radciyatun mid laaban karto wain abataha hadduu gooyey fahiya baa-inatun waa go-day laa yamliku rajcata cashiina ma hanta ninkii macaha dalqadii la gooyey maca ilaa bicaqdin nikaa cusuba ma ogiyo jadiidin cusub afar tactadu waa ciddo tirsata almutalaqatu qofkii la furee bil iila lagu furay ciddata dalaaq dalaaq ciddadiisii ay tirsani oo walaa yakfiha kaafin maaha alistibraau hubin bixaydatin halcada caloosheeda lagu hubiyo kaafi maaha id ilciddatu ciddada laysat cidda maaha licilati baraa'ati raxiimi caloosha banaanaanteeda ogaanteeda keliyata un maaha faxasbu oo keliya ee arrimo kalaa la jira haddii naagtii ilaahay ku furanto saddexdii ciday sugaysa hal cidda kuma fil tacdadu lmudallaqa naagtii la furay yaa cidda tirsata bil iila iyadoo iila ku jirtaa la dalaaqay ciddata dalaaq dalaaq ciddadiisay tirsani oo walaa yakfiha kuma fila alistibraau hubin bixaylatin alcada lagu hubiyo inay ilmo caloosha ku haysiiyo in kale idil ciddatu ciddadii leysad ciddadii maaha lixilati baraa'ati raximi ilma galeenka ebernimadiisa ciladeed un maaha xaswa keliya shan idaa taraka zawju ninaa dhaafay jimaaca imra'atihi naagtuu qabay u galmooshadeediiyuuba dhaafayba iila la-aan udan uga baxay muddat aliila diilihii muddadiisii afartii bilood ninkaan naagtii uma tegin biduuni xalfin dhaarna ma jirto hadday dacwooto yuuqafu waa la joojina kalmuuli sidii nin dhaartoo kalea waxaa la leeyahay afar bilood qofaad qabtid afartii biloodna aada la joogtid habeenna aadan barakaynin ma lagaa yeelayo waa la qabana ninkii khaaligaa qabana imaa an yujaamica inuu qofkii u tago ama tahay aw yudalliq inuu furaa maxay tahay waase in daalabaati zawjatu hadday naagti dalbata bidaalik iyadaba haddii abaal ku qabto way iska tahay qof iska akhyaarowde abaalse arrinta ay ku qabto iyadana nabad waa wax kuma jabna laakiin iyada hadday cabasho keento soo dacwooto ninkii dalaaq iyo talaaq ama la kulan ama fura laleh idaa taraka zawju ninkii haddii uu ka tago jimaaca mra'atihi qofkiisa u tagmadeedii mudata aliila naarta muddadeedii biduuni canfin dhaar la-aanteeda yuuqafu waa la joojina kalmuuli sidii nin dhaarta loo joojin jiray oo looga joojin jiray kutaagnida uu arrintii ku taagnaado ah isagana loo joojina imaa an yujaamica inuu u galmoodaa maxay tahay aw yutalliqa inuu furaa maxay tahay in talabati sawjatu hadday naagta dalbato lidaalika arrinkaasu lix idaa faal muuni kii dhaartay hadduu noqdo dhaartiyuu ka noqday qofkiisii u noqday qabla almudda muddadii ka hor u noqday allatii muddada u xalafa dhaartay iyadoon muddadii la gaarin uu asagiiba adkaysan waaye danaa qabatay sidaasuu qofkii kula kulmay allatii muddada xalafa uu dhaartay allaa yataa inuusan naagta u tegaynin fiiha muddada gudaheeda wajabat calayhi korkiisa waxaa ku waajiba kafaaratu yamiinihi dhaartu dhaartay ilaah waa dhaar inuu ka kafaara guto daliilkiina waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi nabiga idaa xalafta haddaad dhaaratid calaa yamiinin naar korkeed ku dhaaratid oo fara-ayta aad aragtid hayraha in dhaartii kayrkeed khayran uu ka fiicnaan badan yahay minhaa dhaartii faati liimo alladii shayga huwa isagaba khayrun fiicnaanta badan wakafir kafaara gudo can yamiinika dhaartaada ka kafaara gudo xadiidka mutafaqu calayhi kolkaa muddaduu dhaartay isagoon gaarin hadduu adkaysan waayo isaga os qofkii la kulmo kafaaratu yamiina laga raba waa sahlan tahay toban miskiin quudintood ama arin bixintood ama luqul xuraynteed intaas haddii la waayana saddex maalmood sawmidooda kafaaratulyamiin idaa faaa hadduu gadoomo almuulii kii dhaartay qabla almudda muddo horteeduu gadoomay allatii muddadii uu xalafa dhaartay hore hadduu yidhaahdo hooyaday dhegteedii adigata isheedii adiga tahay naaskeedii adiga tahay gacantaydii adiga tahay gacanteedii madaxeedii adiga tahay oo gabal jirkii hooyada ka mid oon ahayn dhabar uu sheegana ma dhabarkay la mid tahay mase waa ka duwan tahay sidoo kale wey ora naskii ku dhegan ore dihaarka wuxuu ku yimid anti calaya ka daari ummi iyo qolada maya jirka hooyada waa isku mid meeshii habarta ka midoos xubsana dhabarkay la tahay wararkaas badanaa laakiin tacriifkiisi waa ka waxaa soo hartay xukmuhu in saas la yeelaa ma banaantay masema banaan xukunkiisi waa kan yaxrumu dihaar dihaar waa xaaraam noqdaa oo in anti calaya kadahri umi la yihaah xaramu daliilkeedii litasmiyatihi eebbaweyne magacaabidiisiyaa u daliila tacaala eebba korahaya lahu dihaarkii uu ku magacaabay bilmunkar wazuuri labadaan ku magacaabay maa huwa almunkaru wamaa huwa azuuru munkar waxaa la yihaa waxay diintu diiday dafiirtay zuurna waxaa la yihaa wixii baatil iyo beena aan wax ka jirin kolkaa qur-aankii hadduu munkar iyo zuurku magacaabay inuu xaaraam yahay meeshaasaan ka faa'iidaysanay yaxrumu dihaaru dihaarkii waa xaaraam noqda litasmiyatihi eebbaweyne magacaabiddiisii aw daliila tacalaa korahaye uu lahu ihaarge lilmunkar munkar uu ku magacaabay waxaan diinta lagu ogolayn oo la dafiray wey wazuuri been uu ku magacaabay wakilaahumaa munkar iyo zuurba xaraamun wey qaala allaahu eebba wuxuu yihi qaala eebba wuxuu yihi tacalaa korahaye fi lmudaahiriin kuwii naagahooda dihaaraay wuxuu eebba yihi ina almudaahiriin kuwa naagahooda dihaara layaquuluuna waxay ku hadlayiin munkaran mid la dafiro min alqowli hadala wasuuran been caday ku hadlayiin saddex axkaamu axkaamu dihaar dihaarka xukumyaalkiisa axkaamu dihaariya kow jamhuuru lculamaa culamada badankeed waxay qabaan calaa ana dihaara inuu dihaarka laa yakhtasu ku gooni ahayn bilafdi lummi hooyo ereygeed ku gooni maaha bal yakuunu dihar wuxuu noqdaa bitashbiihi zawjati naagtii la qaboo lagu shabaho bikulli maxrama maxram kulligeed lagu shabaho caleyhi ninka ka maxrama taxriiman xarimid mu-abadan la abad yeelay kalbinti sida gabartuu dhaloo kale waljadati abootadii oo kale walukhti walaashii oo kale walcamati eedadii oo kale walkhaalati habaryartii oo kale kuwaas raximka ee taxriim abada la xarimay oo dhan waa lamid oo hadduu naagtiisii ku yira eedaday aad iga mid tahay ama habaryartay ama abootaday ama gabartaydii ama walaashay ama gabarta abtiga u ahaa ama tan walaalkaaga deerka u ahaa intaasoo dhanba lamid wey maxaa jira idil kullu intaan sheegnoo dhan fii xukmi lummi ummi hooyay la xukum yihiin fi lxurmati inaan la guursan karin almu'abadati ee la abadyeelay jamhuur saasay qabta qola ka soo horjeedana waa jirtaa jamhuurulculamaa waxay qabaan calaa ana dihaara laa yataksu bilafdi lummi hooyo ereygeed ku khaas maaha laa yakhtasu ku gooni ma aha bilafdi lummi hooyo magaceed ku gooni maahe bal yakuunu dihaar waa noqdaa wuxuu noqdaa bitashbiihi zawjaati naagtii la lagu shabaho loo ekaysiiyo bikulli maxramatin naag maxrama kulligeed calayhi cala zawji ninka naagta qaba korkiisii ka xaaraama taxriiman xaaraamnimo muhabadan la abad yeelay kalbinti gabartii uu dhalay waljadati abootadii waalidkiis dhashay walukhti walaashii isaga la dhalatay walcamati eedadii adooga la dhalatay walkhaalati habaryartii hooyada la dhalatay idil kullu naagahaasoo dhanba fii xukmi l ummi hooyo xukunkeed gudaheed ay ku sugan yihiin fii xurmati xagga xaaraamnimada almuabadati ee la abadyelay laba tajibu waxaa waajibta cala almudaahiri ninka wax ihaaray korkiisa ku waajibta kafaaratun janaax culus kahorma idaa casama hadduu u qasto cala alcawdati laabasho ilaa sawjatii naagtii uu yihi habartaad iga tahay inuu u laabto hadduu damco janaax culusaa laga raba naagti almudaahari la dihaaray minha xaggeeda daliilkiina waaba gan liqowlihi eebba weyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba yihi waaladiina ragga yudaahiruuna naagahooda hooyooyin ku shabaha min nisaa'ihim naagahoodii dadka dihaara suma ay dihaaraan ka gadaan yacuuduuna u noqona limaa wixii ay qaaluu yihaaheen oo naagtii haddana naaganimanka raba fa calayhim korkooda waxaa taxriiru raqabatin luqun xuraynteed min qabli an yatamasa intayan isdaarin horteedna luquntii la xureeyo oo naagtii laga dhaartay ee habartaad iga mid tahay la yidhi ku noqoshadeeda iyo kafaaradii bixinteeda kafaaradaa horeynaysa isagoon kafaaradii gudin hadduu qofkii ka maarmi waayo oo sidaa qofkii uu kula kulmo istikfaar uu la imaanaa ganac kale ma jiro tajibu waxaa waajiba cala almudaahiri ninka wax dihaaray korkiisa ku waajiba kafaaratun ganaac culus idaa casima hadduu qasdo cala alcawdati laabasho korkeeda ilaa sawjatihi naagtiisii loo laabto almudaahari minha ee xaggeeda la dihaaray daliilkii waa liqowlihi tacaala eebbaweyne hadalkiisii uu yihi waaladiina ragga yudaahiruuna dihaaraayi min nisaa'ihim naagahayqabeen suma ka gadaalna yacuuduuna noqosho raba limaa kii inay u noqdaan ay qaaluu yidhaahe fa calayhim korkooda waxaa taxriiru raqabatin luqun xuraynteeda min qabli an yatamaasa intayan kulmin hortadu saddex yajibu waxaa waajiba ikhraajulkafaara kafaaradii dhiibideeda qabla masiisi lmudaahiri qabla masiisi lmudaahari minha naagtii la dihaaray intaan la daarin bijimaacin kulan iyo galmoosho aw muqadamaatihi tataabashiyo wax lamida lilaayati saabiqa aw daliilo sina loogu dhowaan maa kafaarada ka hor qodobkaa saddexaad baa sheegaya yajibu waxaa waajiba ikhraaju lkafaarati kafaaradii bixinteedii qabla masiisi lmudaahari minha naagtii la dihaaray intaan la taaban waa in la bixiyo bijimaacin lagu taabanin aw muqadamaatihi hordhac kale aan lagu taabanin filaayati saabiqa aayaddii horeysa aw daliila afar waxaa wey low masaha hadduu ninka naagtii taabto qabla ikhraaji ilkafaara kafaarada intaasan dhiibin ka horuu ninkii naagtii u galmooday asima waa dembaabaa ee falyatuba towbad keeno ilallaahi eebba weyne tacaalaa korahaye binadami qoomama la qoomamoodo iyo walistikfaari dembi dhaaf jarin walyukhrij ilkafaara kafaaradiina ha biciyo walaa shay-a wax kale caleyhi korkiisa maaha daliilkii liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allah badiya caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allah ku badiya liman nin qaala lahu nabiga u yidhi inii aniga daahartu waan dihaaray min imraati naagtaan qabay aan dihaaray oo fa waqactu waan dhacay haddana calayhaa korkeeda qabla an ukafir intaanan kafaare gudanin saanuu nabiga u sheegay su-aashii nabiga wuxuu yihi maa xamalaka maxaahee kugu xambaaray calaa daalika waxaad samaysay yarxamuka allaahu allaha kuu naxariiste falaa tuqariba mar kale ha u dhowaanin xataa tafcala ilaa aad ka samaysid maa wixii amaraka allah eebba ku faray wey oo falam yulsimhu nabiga kuma waajibinin ninkii bishayin waxba hayra alkafaara anaan kafaaradii ahayn marka kafaaradii unbaa la bixinaya tanna istifaaro kale low masaha ninka naagta hadduu u galmoodo qabla ikhraaji ilkafaara kafaaradii intuusan bixinin ahima waa dembaaba ee falyatub ha u noqdo ila allaahi tacaalaa eebbaweyne ha u noqdo binadami qoomamo iyo walistikraafi istikfaari dembi dhaafi jerin walyukhrij ilkafaara kafaaradiina ha bixiyo walaa shaya calayhi korkiisana wax ma aha daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama liman qaala lahu ninkii nabiga uu yihi inii daahartu min imraati qofkii yaan ii habartaad mid tahay haddana fa waqactu calayha korkeedii yaan ku dhacay qabla an ukafir intaanan kafaara gudanin ma xamalak oo maxaa kugu xambaaray calaa daalika arrinkaas korkiisa yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariista falaa tuqaribha ha u dhowaanin xataa tafcala ilaa aad ka samaysid maa amaraka allah wixii abbaweyne ku faray falam yulsimhu nabiga kuma laasiminin bishayin waxba hayri lkafaara anan garaaci cusla ahay shan alkafaaratu ninka warkaas ku hadlay kafaarada laga rabo waaxidatun waa mid min halaatin saddex waxyaalood ka mid an laa yantaqilu uusan guuraynin adaaniy ama can iluulaa ila haaniya u guuri maaha ilaa cinda alcajzi gooruu tabarbeelo agteed ma ogi can ilatii tii uu ka tabarbeelo qablahaa ka horeysay oo marka ugu horeysa taxriim raqabaa laga rabo hadduu waayo raqabadii asoonkii laga rabo hadduu xamili waayo soonkii lixdan miskiin quudintood laga rabo wuxuu kala dooranayo oo adiga marka horeba kishbeesu haystay aniga masaakiinta quunta ee fuduuda addoon iyo soon midna markood kuma jiro maaya ma lagaa yeelahay awalan addoona lagaa rabo goortaad weyda kadib uu soonka meesha imaana goortaad soonka xamili weyda kadib oo idcamkii meesha imaana waa muratab ee mukhayar ma aha sidii tii oo kale aw aw aw laguma dheh ee faman lam yejid iyo faman lam yastadiica luguyey tii horuu waayey tana sameeyo tii ku xigtay uu awoodi waayey tii kale faman lam yejid iyo faman lam yastadic alkafaaratu ganaxii dhaarta waaxidatun waa mid min halaatin saddex waxyaalood ka mida laa yantaqil asan ninkaan guuraynin can itaaniyati ilaa cinda alcajzi mid inuu ka tabarbeelo ma ogi allati canilatiiti qablaa ka horreysay wahya waabatan kafaarada taxriiru raqaba luqun xuraynteed mu'minatin eebba rumaysay aw siyaami shahrayn laba bilood soomidood mutataabicayn xiriira usan maalinka afurin aw idcaami sitiin lixdan quudintood miskiina danleeya daliilkii waa kana liqowlihi eebba weyne hadalkiisii baa u daliila tacaalaa korahaya fataxriiru raqabatin luqun xuraynteed aan laga raba muminati reeba rumaysay fatax raqabatin aan laga raba min qabli an yatamasa intayan kulmin ka hor muu raqabadii xuraynaya daalikum kaas atucaduna lidinku wacdiya bihi isaga wallaahu eebba weynana bimaa tacmalu waxaad samaynaysaa xun iyo sanba khabiirun xogogaal buu yahay eefaman qofka an lam yajid raqabadii helin facalayhi korkiisa waxaa siyaamu shahrin laba bilood sawmidood mutataabici isxigaan wuxuuna sooma min qabli an yatamaasa intayan kulmin horteed wey faman lam yastadic qofkaan lixdankii maalmood soomi karin fa calayhi korkiisii waxaa idcaamu sitiina lixdan quudintood miskiinatan leeya lix yajibu waxaa waajiba muwalaatu siyaam soonkii in la xiriiriyaa waajiba ama laba bilood ha soomo ama tiro ha soomo tiro soomid waxaa weeye lixdan maalmood inuu soomo oo hadduu soonkii bilaabo oo tiro uu ku soomo bilcaddi lixdan maalmood buu soomaya lixdankaa maalmood uu soomay waxaa dhici karta inay bilo kala duwan dhex galaan oo intuu niskaed ka bilaabo tii kale uu ku daro tii saddexda uu ku daro hadduu laakiin bil ku soomo waa inuu bil dhalatay hor joogsade nasiibkiisa bishii hadday sagaal iyo labaatan u noqoto sagaal iyo labaatankiiyuu ku dayna hadday buuxsantay soddon noqotona soddonkiiyuu gaarsiina kolka bil ku soomid waa inuu dhalasho hor joogsado tira ku soomidna waa inuu lixdan maalmood tirsado markaa labadiiba waa heli kara yajibu waxaa waajiba muwaalaatu siyaam soonkii xiriirintiisa wasawaa'un waxaa siman saama shahrayni hadduu laba bilood soomo qamariyeyni dayax loo nisbeeyey aw sitiina yowman ama lixdan maalmooduu soomay bilcaddi tiro kowla buu ku soomay haddaba fa in faraqa sawma soomkii hadduu kala geeyo ligayri cudri maradin jira kuma dhacin hadduu jiraday ku dhacdo aafa samaawiye oo eebba ka timid hadday ku dhacdo waa macduum laakiin isagoon aafa samaawiye a sheeganaynin uu soonkii kala gooyey os khiyaaru afuray kol hadduu khiyaaru afuro halii hore uma tirsana haddaa kow la leeyahay bilow lixdan maalmood oo dhexdooda lagu jiri a laga raba fain faraqa asawma soomkii hadduu kala geeyo bikayri cudri maradin xanuun cudurkiis la batala sawm soomkuu soomay waa buray wawajabad icaadatuhu kow kasoo bilaabidaana ku waajibtay daliilkiina waa liqowlihi eebba weyne hadalkiisii tacaalaa korahaye uu eebba yiri fa siyaamu shahrayn laba bilood soomidood aa laga rabaa mutataabicayn isku igan toddoba cuntadii haddii la bixina alwaajibu shayga waajibay fil idcaami cunta siintii gudaheeda muddun shood min burin aan laga bixina aw mudayni laba shoodood min tamrin aan laga bixina aw shaciirin aan laga bixina mudkaas ama labadaas mud likulli miskiin halkii miskiin ba intaasaan la siina cuntadaanaad soo gadani masaakiintiina waad u yeeli kula arkaba laba kooboo timira aada la dayni walow acda alwaajib hadduu siiyo bi aqala min sitiin lixdan qof wax ka yar tobanuu intuu u yeeray yuu mid la arkaba lix qof qeybtood siiyey miskiina lamaa ajzaahu u gudi mayso inay masaakiintu lixdan tahay konton iyo sagaal hadduu siiyo laga yeeli maayo naskiyaa ku dhawaaqay idan waa inaad lixdan u dhiibtidu alwaajibu kii waajiba filidca cunto bixinta gudaheeda mudun waa hal mud shood min burin laga bixiyo aw amase muddayii labashadood min tamrin laga bixiyo aw shaciirin bamadi laga bixiyo likulli miskiin miskiinkii la arkaba walow acdal waajiba hadduu waajibkii siiyo liaqala dadka tira yar min sitiina miskiinan lixdan miskiin dadka yar lamaa ajzaahu arrintaa u gudi maysa meeshaasna waxaa ku dhammaatay maadadii shanaadaa ku dhammaatay ka gadaalla maadadii lixaadaa bilaabatay almaadatu saadisa maadadii lixaad fi licaano inkaartamay ninkii oo naagtiisii sina ku arkay wuxuu markhaati geliyana aan haysanin u adkaysan waayey arrintii labadan qof sidii lagu kala hagi lahay aa magaceeda licaan la yihi ma arki doonti almaadatu saadisa maadadii lixaad fi licaani inkaartamidii gudaheeday ku saabsan tahay kow tacriifuhu tilmaantiisii allicaanu waxaa la yihaa huwa an yarmiya waa inuu gano arajulu nin sawjatahu naagtiisii bizinaa sinuu ku ganay bian yaquula waa inuu yidhaahdo ra-aytuha anaa indhaha saaray tasni iyadoo dhilaysanaysa aw amase yanfi waa inuu dafiro xamlaha uurkeedii an yakuuna inuu uurkayo minhu asaga ilmahan aniga mawhuu yidhi caloosheeda ka guusan ka gadaal saas yeelay fayarfacu lamra amarkiiyuu kor yeelay ila alxaakimi garsoorihiiyuu u geeyey fayutaalib waa dalbaaya garsoorihii asawja ninkii dacwada lahaa bilbayinati markhaati wahaya markhaatiga markaasoo kale loo baahan yahay alityaanu la imaati wey biarbacati shuhuud afar markhaati uu la yimaado yashhaduuna marag furaan calaa ru'yati zina inay sinadii arkeen fain lam yuqim hadduusan oogin ninkii naagta afray albayina hadduusan markhaati oogin laacina alxaakimu xaakimkii garsoorihii yaa inkaartan siiya baynahumaa labada dhexdooda ninkiiyo naagta fayushidu zawju ninkii wuxuu qira arbaca shahaadaatin afar qiridyaal qaa'ilan isagoo dhaha ashhadu waxaan qira bilaahi eebbaweyne magaciisii ku qira fa ra-aytuha inaad naagta arkay tasni iyadoo sinaysanaysa aw ana hada alxamla ashhadu billah magaca eebba waxaan ku qira ana hada alxamla calooshaan waxa ka kuubsan laysa minii aniga inuusan ahayn wayaquul marka shanaadna wuxuu leeyahay lacnatullah eebba weyne caradiis inay caleyhi korkiisa ahaani uu dhaha inkama ka gadaan in ictarafad hadday asawjatu naagtii qirato bizinaa inay sinaysatay uqiima waa la ogaa caliyaha korkeeda alxad xadiyaa laga ogaa wain lam taxtarif haddayan qiranin shahiidad waxay qiri arbaca shahaadaad afar qiridyaal qaa'ilatan iyadoo leh ashhadu bilah magaceeba waxaan ku qiraa maa ra-ani inuusani arkin aazinii anigoo sinaysana aw waxay leedahay bilah eebba weyne magaciis waxaan ku qiraaya ana hada alxamla waxaa aloosha ka kuusan minhu isaga xaggiisa inuu yahay wataquu marka sanaad waxay dhihi qadabullah eebbaweyne aradiisa calayha inay korkeeda ahaatay dhihi in kaana hadduu yahay min asaadiqiin kuwa runta sheega suma intaas ka gadaal an yufariqu alxaakimu garsoorihii waa kala burina baynahumaa dhexdooda oo falaa yajtamicaani kulmi mahayin abadan weligood iyo allahood dib dambe u kulmi mahayin marka licanka tacriifkiisi waa sidaas sidaa kitaabku sheegay laba mashruuciyatuhu jidayntii la jideeyey mashruuciyatuhu allicanu licaankii mashruucun waa la jideeyo biqowli illaahi tacaala eebba weyne hadalkiisaa lagu jideeyey uu eebba yidhi waaladiina ragga yarmuuna ganaayiin aswaajahum naagahay qabaan sina ku ganaayiin oo walam yakun asan u ahaanin lahum iyaga shuhadaau markhaati goobjoola goobjooga oo waxaan la arkay maleh ilaa anfusuhum nafafyaalkooda maahe fa shahaadatu axadihim iyaga midkood markhaatigiisii waxaa wey arbacu shahaadaatin markhaatiyaal afara bilaahi eebba weyne magacii lagu qiro inahu ninka inuu lamina saadiqiin kuwa runta sheegaa ka mid yahay waalkhamiisatu marka shanaadna anna lacnata allah raxmad ebool laga dheeraado calayhi inay korkiisa ahaaniyo ku dhaarana in kaana hadduu yahay min alkaadibiin kuwa beenta sheega ka gadaalna wayadra waxaa daafici kara canhaa naagtii xaggeeda alcadaab garaaci waxaa ka daafici kara ama dhagax ku dilkii an tashhada inay qirto arbaca shahaadaatin markhaatiyaal afara billaahi eebba weyne magaciis ay ku qirto inahu ninka inu la mina alkaadibiin inta beenta sheegta ka mid yahay waalkhaamisa marka shanaadna ana khadabaallah eebba weyne caradii inay calayha korkeeda ahaani in kaana hadduu yahay min asaadiqiin inta runta sheegaysa aayaadkaas soo arooray baa licanka inuu mashruuc yahay u waxaa kaloo u daliila wa bimulaacanati rasuul rasuulka inkaartansiintiisii sala allahu calayhi wasalama wuxuu inkaartansiiyey bayna cuwaymir ninkii la oran jiray alcajlaaniyi ee cidaa ka dhashay iyo wamra'atihi naagtuu qabay liicaanuu nabiga ku kala bixiyey wa bayna hilaali bni umaya iyo wamra'atihina liicaanuu ku kala bixiyey labada warba fii saxiixi ay ku sugan yihiin wa biqowlihi sala allahu calayhi wasalama nabiga qowlkiisiina waa lagu jideeyey oo nabiga yidhi almutalaacina labadii inkaartantay idaa tafaraqa mar hadday kala tagaan laa yajtamicaan kulmi maayaan abadda weligoolol xikmatuhu murtida ku jirtaa maxay ta min alxikma murti waxaa ka mida fii mashruuciyati licaan gacanka jidaynta la jideeyey gudaheeda ku sugta mayeli arrimahan soo socda wey min alxikmati waxaa ka mida murti fii mashruuciyati licaan lican jidayntiisa gudaheeda u murtaa mayeli kow siyaanatu xirli zawjayn labada isqabta sharaftoodii baa la dhowraya iyo walmuxaafadati ilaalin calaa karaamati lmuslim qofka muslima karaamadiisii baa la ilaalinayaa laba dafcu xadilqadfi axfamada xaddeedii baa la reebaya cani sawji ninka iyo waxadii zina sinadii xaddeedii baa cani sawjati naagtii laga reebayaa saddex atamakunu suuragelin wey min nafyi lwaladi ilma adan dhalino caloolnaa ka kuusan yaad iska reebaysa atamakunu suuragelin wey min nafyi lwalad ilmihii anfintiisii baa la suuragelinaya aladii ilmaha qad yakuunu inuu u ahaado laga yaabo ligayri saaxibi ilfiraash naagta ninka qaba nimaan ahayn inuu dhali laga yaabo waxaasaan iska dhaqaajinayo afar axkaamuhu axkaamu lica inkaartamidda xukumyaalkeedii hiyo kow an yakuuna zawjaani labada isqabta ee licantamaysa waa inay ahaadaan baaliqayni laba qaangaaro xaqilayni waxgarada daliilkuna waa licadami takliifi ilmajnuun mid waalan mukallaf ma aha ma licantami karo waasabiy mid yarna ma licantami karo biqowli rasuul baa u daliila sala allahu calayhi wasalama uu rasuulka yihi rufica alqalamu qalamkii dembiga dhigayay waa laga kor qaaday can halaatatin saddexood laba an yadaci zawju zawjka waa inuu sheegto ru'yata zawja naagta indhaha inuu saaray tasni iyadoo sinaysanaysa wa fii nafyi waladi wa fii nafyi alxamli uur anfin hadday tahayna an yadaciya waa inuu sheego annahu ninka lam yataha inuusan la kulmin aslan naagtan weligayba aniga iyada ma kulmin aw limuddatin ayuu yihi kuma watinin yalxaqu uu ku haleelaa bihi waladka alxamlu bihi ninka alxamlu uurka wey aw limuddatin inuusan ku watinin oo yalxaquu ku haleelo bihi ninka ah alxamlu uurka wey ka an yadaciya waaba inuu sheegto annahaa naagtan atat bihi markuu aroosay wuxuu yidhi shan bilood markaan wada joogna ilmay dhashay kolkaas shan bilood ilmo kuma dhashaan ka an yadaciya waa inuu sheegto annahaa naagti atat bihi inay canugii la timid liaqala macad ka yar min sitati shuhur lix bilood wa ilaa haddayn intaaba jirin falaa mulaacana isxumayn ama isinkaaridii ma jirto id laa yushracu lica lican lama jidaynin limujaradi tuuma naagtan ilama fiicna iyo la licantan maya waxbaan ku arkaa la raba id laa yushracu licanu lican lama jidaynin limujaradi tuuma tuhum baraxla looma jidaynin aw idami malawi daliilkeeda liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaala korhaaye uu yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo min adanni mala ka mida ina bacdadan malaha qaarkiisa ismun dembi wey wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi iyaakum uxadiru waa digayaa iyaakum idinka ummaddaa iyo wadanna malan u kala digayaa waa khayrun waxaa ka fiicnaan badan min licaaniha iyada liicankeeda fii xaali itihaamiha tuhun xaaladeed gudaheed lala liicantamo faqad oo keliya oo tuhun maxkama lagu saaro waxaa ka qiimi badan an yutalliqahaa inuu iska furo ka gadaal wayastanix uu ka raacaysto min canaa'i ilhawaajisi nafta walwalkeeda dhibkeedii uu ka raaxaysto annafsiya ee loo nisbeeyey nafta wa aalaami ta'niibi damiir caqliga dagaalidiisii inuu ka raysto tanaaba loo qaataa wey marka taasba hadduu heli karo waxba yuusan isku dhin wey saddex an yejriya licaana waxaa licaanka dareerina alxaakimu garsoorihii waa inuu yahay amaama daa'ifa koox horteeda min almu'miniina ka mida an yejriya licaan waa inuu dareeriyo alxaakimu amaama daa'ifatin koox horteed min almu'miniina ka mida wa an waa in licaanka lagu wado bisiiqati erey waa in lagu wado alwaaridati ee ku soo aroortay fil aayati aayadda gudaheeda aayadii alkariima ee wanaagsanayd wallaahu aclam